bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin hamzaة mamduudi fi الnasb intaa waxaan ka galaynaa waxaan ka galaynaa isimkii mamduudka ahay aladii yantahi ilaa hamzin yaan yaan ka galaynaa waxaan ka soo hadalnay in alifta oo aan eh, aakhir ismi haday dhacdo oo ay maqsuur isimkii ou noqdo haduu thalith yahay iyo hadduu raabic yahay iyo hadduu khaamis yahay iyo wixii ka dambeeyo waas ka soo hadalnay marka oo waxaanu nidhi hadduu thalith yahay maqsuur iyo manquus wuxuu yahay yahayba waaw baa laisaga bedelaya maa qabrigiisana waa la fadxinayaa fataa iyo fatawiyun casaa iyo casawiyun waatan soo sheegn haddii uu raabic yahay thaaniga xarafka aha loo fiirinaya hadduu mutaxarig yahayna yuxdaf haddii uu saakin yahayna yajuusu fiihi اlwajhaani haddii uu raabic ka dambeeyo khaamis wamaa bacdahu yahayna yuxdaf macnaha binisbati lilalif intaasay hadda hamzaan karina alhamzatu hayru eh, alif hamzada waa mutaxarika alifna daa'ima saakin weeyaan marka xukmu hamzati اlmamduudi midka lamada hamzadiisu uu xugum yahay fi nasab ama waxaa weya mubtada xukmu hamzati اlmamduudi midka lamada hamsadii xukmadiisa fi nasabi ka xukmiha fi tathniya ah, waati ibnu maalik ou lahay wa hamzu dii madin yunaalu fi nasab maa kaana fi tahniyati lahu intasab yacni isimka mamduudka dariiqada nisbada loo gelinayo waxay lamid tahay isimka tahniyada dariiqada loo gelinayo fa in kaana litathniya litaaniith haddii uu yahay taaniith haddii uu yahay isimka mamduudka ah oy hamsada ku jirto hadduu muanath yahay qulibat waawan qowla waaxida ka saxraawiyun saxraa ay ahayd aliftaas waa litaaniith marka e, waxaa loo bedelay hamsadii waaw baa loo bedelay saxraa hamsadeedii waaw baa loo bedelay saxraawiyun aw aslan hadday tahay fi lmufrad salimat ayadane naxwa quraa قرائي waxaa laleeyahy quraa oo ninka jamcu qaari ma ah quraa bimacna almutanasik weeyaan wudaa iyo quraa'i waa soo dhaafan quraa ou ahay quraa marka hamsadii sideeda loo dhaafa aw lililxaaq hadday tahay hamsadii waxaa ismika loogu kordhiyey in isim kale lala beegsado aw badela min aslin hadday tahay asal mid laga bedelay falwajhaani waa banaan yihiin fataquulu waxaad leedahay kisaa'iyun waxaa alibqaa calaa maa hiya caleyh aw kisaawiyun ibdaaluha waawan liannahu hamsada oo kisaa ku jirto waxa weeyaan waaw bay ka timid asalkeeda kiswa bay ahayd midaan lililxaaq ena waatanaa cilbaa'iyun iyo cilbaawiyun labadaba waa banaan marka hamzada intaas kmaka marnaan karto alhamza alati taأti bacda alif eh, xugumkii tahniyada hadda fiiri quraa haddii la tahniyeynayo hamzadi waa la baaqyeeli jira quraaani aa la leeyahay haddii saxraa la tahniyeynayo saxraa waa waa loo bedelay saxraawaani tahniyada saas waay marka waxaa xugum isku mid ah ma aha macnaheedii sidii isimka tahniyada markii nisbada la geliyo uu isimkii mamduudka ahayna lamid yahay ma aha taas laakiin waxa weeyaan isimka oo hamsada ay ku jirto sida loo tathniyeyn jiray hamsadiisa markii sida loola dhaqmi jiray markii la tathniyeynaya yaa markii la nisbayna loola dhaqmaya ee haddeertaan nisbada markii isim tathniya la nasbeynayo waa laga goynaa calaamadaa soo nariye ayib annisbatu ila almurakab waxaa ka mid a ah aclaamta mid murakab ah ka mid murakabka markaa murakab isnaadi iyo murakab masji iyo maxaan ku irahdaa murakab idaafi saddexdaas uu kala baxa marka saddexdaba waa magac waa noqon karaan marka waxaan hadda ka hadlaynaa anwaacdiisi yunsabu ilaa sadri اmurakabi in kaana tarkiibu isnaadiyan haddii la doono murakab isnaadi a ah in nisba la geliyo tan dambaa la goynaa tan horaa la reebaa yadina kan horaa la gaarsiinaya yunsabu waa la nisbeeyaa ilaa sadri murakabi murakabka qeybtiisa horo laakiin goormo waa in kaana tarkiibu isnaadiyan hadduu yahay ka ta'abatiyun wa barqiyun aad leedahay fii ta'abata sharan fii nisbati ilaa taabata sharan nina waxaa lagu magacaabay taabata sharan shar buu macnaha ou hoos gishtay ibtiga waxaa la yihahdaa meesha khfasha la yihahdo taabata sharan haddii aad tiraahdid waa jumlo oo ficil iyo faacil iyo mafcuul ka kooban ayadoo jumlo iska ahayd baaba qof magac looga dhiga taabata sharan weligiis markuu yimaadaba asigoo shar wata unbuu yimaana magaca loogaga dhigay taabata sharan marka iyadoo taabada sharan hadii nisba la rabo in qof loo nisbeeyo laba kelimayna ka kooban tahaye teelayeela markaasaa lagu leey sharanta iska goy faacilkan awalow baqarsanay taabadkii u nisbey taabadiyun dheh wa baraqa naxruhu ninaa magaciisa la yidhaahdaa dhuuntiisaa iftiintay waa jumla ficli faacil ka koobanay ahayd markaasaa waxaa laleeyahay tan dambe oo naxruhu iska goy barqiga u nisbey barqiyun dheh aw masjiyan yunsabu ilaa sadri اmurakabi in kaana tarkiibu masjiyan isna tarkiibka masjiga waa lamid ka bacliyun wa macdiyun aw macdawiyun waa fii bacla baka wa macdi karib bacla baka bacl iyo baka bay ahayd hadda meel baa lagu magacaabaa bacla baka magaalo oo oo lubnaan ku taalo macdi karibna waa nin magaciisa macdi iyo macdi iyo kari bay kala tahay laba jumlo laba laba ay kala ahayd bacl iyo baka bay ahayd marka iyadoo bacla baka laysku daray markaad doontid inaad idaafey inaad nisbe gelisid tan hore baad u nisminaysaa marka bakada dambe iska goy bacladii soo qaado ya-di gey marka bacliyun dheh wa macdii karib karibti iska goy macdidi u nisbay macdiyun yadana waa la goynaa liannahu halaathu ya-ada imaanayso aw idaafiyan yunsabu ilaa sadri lmurakabi in kaana tarkiibu idaafiyan waxa weeyaan kamriiy kamri'iyin aw mar'iyin fi imri'i lqays hadda imru'u lqays waxa weeyaan idaafo waa cabduraxmaan iyo cabdullaahi cabdishamsi wixii lamid tahay imri waa mudaaf qays haadaa imru lqays hadaa tiraahdi waxaa weeyaan imru lqays waa calam oo hadana idaafi ahoo anahu tacarafa bilidaafati alawal ila athaani marka saas haday tahay midka horaa loo nisbaynaa kamri'iyun aa laleeyahay ama aliftaa la goynaya mariyun aa laleeyahay eh, miriyun imrii mara'iyun tan dambe waxaa waaye nudqi kan horaa ka wanaagsan imri'iyuna laleeyahay ilaa in kaana calamkii inuu kunyatan miyahi maahine ka abi bakrin wa umu kalthuum abi bakrin iyo uma kalthuum waxaa weeyaan kan hore looma nisbaynaye ka dambaa loo nisbaynaya ayib oo marka abi bakrin meeshii abiyun lama dhahayo bakriyuna laleeyahy uma kalthuum umiyun lama dhahaye kulhuumiyuna laleeyahay aw mucarafan sadruhu bicajuzihi haddii mudaafkii uu yahay midka hore inuu macrifo yahay midka damba maya midka hore haddii lagu macrifaynaya midka dambo mucarafan sadruhu bicajuzihi kabni cumar hadda ibnigaas waa sadri waa nakiro laakinahu tacarafa oo macrifo u noqday bisababi idaafati ilaa cumar marka kan horaa macrifo noqday kan dambe awgeedu ku noqday liannahu waxaa idhi macaarifta waxaa ka mid ahayd almudaafu ilaa waaxidi min almacaarif cumar maadaama uu macrifo yahay oo calam ah wixii loo idaafay oo nakira a macrifay noqonayaan marka ibnigii maanta macrifo u noqday bisababi idaafatihi ilaa calam marka haddii uu idaafada yahay tacriifu اlawali bthaani kan hore looma nisbaynaya ee kan danbaa loo nisbaynaya oo marka ibniyun lama dhahay haddii la yihahd ibniyun see lagu garanaya laakiin cumariyuna laleeyahay w bnu zubayr ibniyun lama dhahay zubayriyuna laleeyahy fa inaka tansibu ilaa cajuzihi fataqulu fi abi bakrin bakriyun w fi umi kalthuum kalthuumiyun w fi bni cumar cumariyun w rubamaa ulxiqa bihima maa waxaa laga yaabaa buuri in lagu daro wixii shaki oo looga cabsado labsi inay wax ku darsoomaan ka qowlihim fi cabdilashhal cabdilashhal hadda waxa weeyaan asiga dhan sidiisuu macrifa ku yahay laysa alawal yatacaraf bithaani wa maca daalika kan hore in loo idaafay ahayd looma idaafaynina midka dambaa loo yadi la geliyay liannahu haddii la yidhaahdo cabdiyun ishkaala imaanaya cabdiyun cabdimanaaf maa laga jeeda cabdilmualib maa laga jeeda cabdilashhal ma laga yaqaano marka waxaa laleeyahay ibnu cumar lamid ma aha oo ana cabdilashhal kulligiis waaba hal isim wada weeyaan oo alawal lam yatacaraf bthaani wa maca dalika laa yunsabu ila alawal inamaa yunsabu ila athaani waxaa laga cabsanaa labsi in ay yimaadaan isku dheehmaan أشهلي wa fii cabdi manaaf manaafiyun aad leedahay ibnu cumar sida loola dhaqmay baa loola dhaqmaya annisbatu ilaa maa xudifat laamuhu wa idaa nusibat ilaa maa xudifat laamuhu laamtiisa midkii laxadka haddii loo nisbeeya radathaa wujuuban fi mas'alatayni yani isim oo laamtiisa ay maqan tahay haddii yaa u nisbe la geliyo yadaas eh, laamtaas maqano oo loola jeeda alxarf alakhiir min alkalima ama min alismi laamta saasaa loo jeeda laamtii laam looma jeeda waxa waay alxarf thalith ayib radadtaha wujuba fi mas'alatayn alأulى an takuna alcaynu muctalatan caynta hadday jiran tahay laamtina ay maqan tahay haddii in nisba laga dhiga la doono laamti waa la soo celinaya ka shaatin oo kalow hadda fiiri shaatin asalkeeda shawahunay ahayd marka shiinti waa faau lficli alifti waa caynu lficli aliftana min xuruuf alcila waay marka ta'daana waaba iska taa u taaniitho iyada kelimada kuma jirtee laamulkelimana waa maqan tahay marka asluhaa shawahatun aw shawhatun ou ahay bidaliili qowlihim inay ha meesha ka maqan tahay waxaa kuu daliili jamaco shiyaahi yidhaahdeen marka shiyaah hadaas ugu dambayso waa tii maqnayd waa marka fa taquulu waxaad leedahay shaahiyun aad leedahay shaahiyun markaad tiraahdid siinti iyo aliftii shaad ku jirto sidooday u joogaan laamtii maqnayd oo hadeedaad soo celisay markaad keentay taa u taaniis waa la xadfi jiray sida maka tada looga xadfayay markaasaa tadii xadaftay oo shaad ku jirto markaasaad yaa u nisbada keentay shaahiyuna tiri mid macnaha arigiisa loo nisbeeyo wa abulxasan yaquulu shawhiyun you leeyahay meeshii aliftii shaadii waaw u badelaa liannahu yarudu lkalimata waa celinayaa bacda raddi maxduufiha ilaa sukuuniha alasli asalkeedii shawha bay ahayd marka shawhadaas markii laamti la goya waawdeeda alif loo bedela waxuu leey hadiiba sideeda hore loo celiy waawdii reebeena ha soo noqoto ee shaahiyun aan la dhihin shawhiyun ha la yidhaahdo athaaniyatu midda labaad oo in laamti lasoo celiya ay waajib tahay an takuuna laamu laamti inay noqoto qad ruddad fi tathniya isim mufradkiisi laam ay ka maqnayd haddii in la taskhiiriya la doono waxaa loo fiirinaa markii la tahniyinay isimkaas mufradka markii la tathniya hadday laamti u soo noqoto markii nisba la gelin laamti waa la soo celinaya haddii aan loo soo celinine waxa weyaan labadii yaa banaan an takuuna laamu qad rudad fi tathniya ka abin wa abawaani hadda ab waa laba xaraf isim mucrabe laba xaraf ma noqon karo marka waxaa ka maqan laamtii asalkiisa abawin u ahay markii la tathniyeeyey laamtii maqneedo waawda waa loo soo celiyey abawaani layidhi saas hadday tahay tahniyadin markaan la nisbaynayana waa loo soo celina abawiyuna laleeyahay maadaama tahniyadii loo soo celiyey laysat nisba aqala minha shana idin waa loo soo celiya wa fii jamci tasxiixin ama la soo celiyo an takuuna laamu qad rudat fi tathniya aw fii jamci tasxiixin jamca oo musaxax ah iyo jamcu mudakar saalim aa lagala jeeda ka sanatin wa sanawaat aw sanahaat fiiri markan sana waa siin iyo nuun laba kelima keli u ku baaqiya laamti waa maqan tahay tadan taa ulmarbuuطada a waa taa iska ziyaada a waay ciwad can eh, allaami almaxduufa markii la jamciyey laamti waa lasoo celiyey sanawaat waawdaas weeyaan alifta iyo ta'dana calaamatu jamci muanat saalim waay awsana haad weeyaanoo ha bay ka timiday calaa kulli xaal ama ama laamti waaw ha noqota ama ha noqoto waa la soo celiyey taquulu marka waxaad leedahay markii eh, inta loo nisbaynaya abawiyun io wa sanawiyun oo sanahiyun wa taquulu fii duu i wa daat waxaad leedahay duu oo laba xaraf ah waa isim oo asigana bimacna saaxib ah dhawawiyun yaad leedahay dawowiyun markaa tiriyey waawdeedii horo waa u joogtaa hal waawo laamulficli ha loo soo celi yadi baa la gey xarakadana waa la bedeli liajli nisba marka waxaa dawowiyun loo yiriyey liamrayni ictilaali lcayni cayntoo jiran duu haddaa tirahda xarafka labaad waa caynulficli caynulkelima aan dhihi lahaa waa jiran yahay kow wa raddi laami fi tathniyati daat iyo markii ayaga in la tatniyada la rabo daat waawd waa loo soo celi liqowlihi tacaala dhawaata afnaanin mid laaman u saaxib ah waay ma la dhihin dhaata afnaan lama dhihin dhawaata maadaama tathniyadii la soo celiyo waawdii waxa weyaan eh, nisbadina waa in la soo celiyaa ayb wa taquulu fi ukhtin waxaad leedahay akhawiyun kamaa taquulu fi akhin oo kale marka waxaa isku mid abow ah leeyahay haddii kelimada ukhti iyo akh haddii nisba la geliyo labadooda akhawiyuuna laisla leeyahay oo marka see lagu kala garanayaa inay akhawiyuun ay tahay nisbat ilaa ukhtin inay tahay ilaa akhin inay tahay ma garanayo ilaa siyaaqa lagu kala ogaanay wa taquulu fii bintin waxaad leedahay banawiyun kamaa taquulu fii ibnin ibnin iyo bintin haddii nisba la geliyo labadooda banawiyuna isku imaanayan laa farqa bayna almuanathi walmudakar liqowlihim oo akhawaat wa banaat ay yidhaahdeen bixadfi taa'i ta'doo la gooyo iyo waraddi ilaa siiqati almudakari alasliya ayib liqowlihim akhawaat waxa weeyaan taas waxay daliil u tahay ukhti ta'deedii oo mufradka ku jirta waa la gooy markii la jamciyey oo markaasaa waxaa la yidhi calaamatu lmuanath jamci lmuanathi oo alif iyo ta lagu daray marka maadaama markii la jamcinay ukhtin ta'dii ukhti ku jirta la gooyey oo waawdi loo soo celiyey oo alif iyo ta dheeraad dheeraadho licalaamati jamci muanah salim loosoo oo lagu daray keli ah hadday tadi mufradki ka dhacday ukhti ku jirtay ay jamci dhacday eh, nisbadina way dhacaysaa oo marka akhawiyuna laleeyahay bintin ay asal ahayd tadii binti ku jirta waa la gooye markaasaa waxaa la keenay alif iyo ta oo jamcu muanah saalim oo wato maadaama binti tadeedii oo la goy markii jamcu muanath saalim laga dhigayey markii la nisbaynana tadii binti ku jirto waa la goy banawina la yiriye meesha oo wajhu tashbiiha intaas weeyaan ee hadda waxaa weeyaan akhawaadna laamti waa loo soo celi banaadna looma soo celinin xukumkooda waa kala duwan yihiin marka wa siruhu waxay tahay marka wa siruhu in isimkii loo celiyo markii oo ukhtin iyo bintin nisbe la geliyo markii mudakar lagala dhigayo oo ta'dooda laga goynayo nisbada sirta ku jirtaa waxay tahay ana siiqata kulahaa siiqada dhammaanteed lita'niith yacni akhawaat iyo banaat iyo ukhtin iyo bintin waa ta'niith fawajaba radduhaa ilaa siiqati اlmudakari mudakarka siiqadiisa in loo celiyaa waajibtay kamaa wajaba xadfu taai ta'di in la xadfisay waajibeed fii makiin wa basrin wa muslimaatin fiiri markaan wejhu tashbiih meeshu ka jiro waxaan isku soo waafaqnay makata iyo iyo albasra iyo muslimaad haddii nisbe la geliyo in ta'di laga goynayo calaamaadkan jamcan la goynayo loo celinayo oo marka muslimaat taskhiirkeeda muslimiyun basra oo muanatheed basriyun makata oo ta ku jirta makiyun fiiri marka nisbatu ilaa maka laa farqa bayna almuanathi walmudakar nin kasta makiyun a laleeyahy marka haddii taas saas la yeeli jiray midaana waa lamid oo akhin iyo bintin isku mid ay noqonayaan markii nisba la geliyo marka sidaasay iskugu mid noqdeen waxaa kala soocaya markan waa siiqada keli a oo aan aragno oo ah siyaaqada wa yuunus ibnu xabiib sheikhu sibaweyhi yaquulu fiihimaa waxau leeyahay ukhtii wa bintii la ukhtiyun wa bintiyun fiiri ibnu maalik markuu yiri wa biakhin ukhtan wa bibnin binta alxiq wa yuunusu abaa xadfataa buu yiri marka ibnu maalik madhab اjumhuur u qaatay wuxuu ku yiri markii akh iyo ukhtin iyo binti iyo ibnin waa isku mid nisbadooda kulligood banawiin akhawina laleeyahay laakiin sheekhaas oo yunis la yiraahdaa diidan ou leeyahay sidooda loo kala soocayaa oo waxaa laleeyahay haddii ukhtin la doona in la nisbeeya ukhtiyun a laleeyahay wa bintiyun tadii waa joogaysaa muxtajana soo xujaysanaya biana taaa oo ukhti bata taada ukhti ku jirta i binti ligayri taaniith waay oo taau lmuanath oo kale qaa'imatun tadeeda ku jirto oo kale ma ah markaasuu iri liana maa qablahaa saakinu saxiix taada calaamatu taaniith inaysan waxaa kuu daliile ukhti tadeeda kha oo reebanaa ka horeyso baynamaa taa u taaniith waxa ka horey maftuux inuu yahaa lagu yaqaana waaxid ثانيا thaaniya wxuu uri waliannaha laa tubdalu fi lwaqfi haan markii ukhti lagu istaagi tago sidii macnaha oo kale qaa'ima ta'deeda oo ta'niidkee qaa'imah faatimah alale ta'daas taa u ta'niid waa haa loo bedelaa markii lagu istaagay laakiin ukhti haddii lagu istaagi tago ukht alale ta'da sideeda loo keena laakiin lama labadaas xaalo daraaddeed waxay daliil u tahay tada ukhti i binta ku jirto ta kale oo aan taa u ahayn weeyaan markaasuu ibnu hishaam wuxuu uri wadaalika musallamun arrintaas waa loo waa loo ogolaado waa lagu waafaqsan yahay walaakinahum caamaluu way kula dhaqmeen siiqatahumaa ukhti iyo binti siiqadooda mucaamalata taa'i taaniihi labada ta oo ukhti iyo binti ku jirto waxaa loola dhaqmaa taa u taaniit calaamadeeda bidaliili masalati اljamci markii la jamciyey sidii taa u taaniithi marbuuط loo goyn jiray yaa bintii ukhti ta'doodan loo gooyey oo calaamadii jamci muanas saalim kadib dib loogaga daray wa bitaali sidaasaa loola dhaqmaa nisbadina saasuu u jeedaa ayib eh, nuqta intaas weeyaan waxaa weeyaan haddii masalada ay tahay laamta hadday xadfan tahay waxaa loo fiirinayaa in jamceeda lasoo celinay in lasoo celinayn haddii jamaca lasoo celinay tadi markaa laamti waa la soo celinay fi xaalat nisba haddaan lasoo celinayninna waatana wayajuusu raddu laami wa tarkuhaa laamti in lasoo celiyo iyo in laga taga waa banaantahay fi ma cadaa dalik naxwu yadin wa damin wa shafatin oo kale waa fiiri yad hadda laamtia ka maqan liannahu isim oo mucrab oo laba xaraf ka kooban ma jiro luga alcarabiya marka yadawun ay ahayd asalkeedii laakiin markii la tahniinay looma soo celinin yadaani a la iska yiri laamtii oo maqan yaa inta soo hartay la tahniyey wa damaani wa shafataani ah laleeyahay ayib marka maadaama aan tathniyadii aan la soo celinin laamtii maqnayd markii la nisbaynayo inaad laamti soo celisna waad leedahay inaad ka tagtidna waa leedahay taquulu marka waxaad leedahay yadawiyun waawdii oo laam alficli ahayd waa soo celis laam alismi ama yadiyun aad leedahay oo laamtii waadad ka keeftoontay oo sidii tathniyada aan loogu soo celinaynin yaad intana ugu soo celinayn wdamawiyu bilicaada wadamiyun bilxadfi washafiyun bilxadfi washafahiyu bilicaada qaalahu ljawhari wagayruh wa qowl bnu khabaas ninka la yidhaahdo uu ku qowlay inahu lam yusmac carabti lagama maqlin ilaa shafahiyun biraddi ou yiriyey laa yadfacu diidi maayo maa qulnaahu waxaan hore u niriyo labadii khiyaar inay imaan karta in sallamnaahu haddaan haddaan u niraahdo carabti lama maqlin ayagoo soo fii xaali taskhiir ayagoo damawiyun iyo iyo yadawiyun carabti oo dheheysa lama arkin laakiin shafahiyun basay tiriyey oo hadi laamta u soo celisay haddii aan irahdo xitaa waa sax saas le carabti laga maqlay aan irahdo yacni in salamnaahu jadalan ay ka dhigan tahay xataa haddii saas aan iraahdo wixii aan soo sheegnay oo inta dhan in la soo celiyo in laga tago inay ku banaan tahay ma diideyso leesh fa ina almas'alata qiyaasiyatun waay masalada aan ka hadlayno ma aha maa nuqila can ilcarab ma aha laakiin qaacida tadbiiqinteeda weeyaan marka wax diidaya male buu leeyahay fa ina almas'alata qiyaasiya la samaaciya ma aha wa man qaala ninkii yidhi ina laamaha waawun weeyaan kelimada ugu dambeysay fa inahu yaquulu wuxuu leey idaa radda shafawiyun yacni shafa asalkeeda ma shafawun miyaa mase shafahun waay ninkii oo ha yiriye shafahiyin uu leeyahy ninkii waa yirin shafawiyin uu leeyahay wasawaabu maa qadamnaahu waxaan soo hormarinaa sawaab oo shafahiyun in la yiraahdo bidaliili shaafahtu wa shifaaha u daliil ficil markii noqotayna hadi waa soo noqotay oo lama dhihin shaafawtu lama dhihino waw lama keenin markii la jamciyeyna shifaaha lagu jamciyey waaljamcu yaruddu اlashyaa ilaa usuuliha wa taquulu fi bnin wasmin waxaad leedahay ibniyun wasmiyun aada leedahay ibnin waa kelimo oo ayadana ay ka maqan tahay laamti لأنه همزdan waa همزة الوصل وفis min بن rmni min sumcdii la sheegay wasmuna hmزadiisa hمزة waصli waay marka kelimadii siim iyo miin iyo ba iyo nuun kelimaa ka maqan لأnه ism mcraba oo laba xarف ka kooban yahay ma jirto طaيب marka waxaad heli kartaa inaad waxba usoo celinin oo sideeda aad nisbada ku gelisid oo ibniyu wasmiyu aad tiraahd fa in radadta laama marka laamta hadaad u soo celisidne qulta waxaad leedahay banawiyun wa samawiyun aad leedahay biisqaad alhamzati hamzada hor kaga jirto hamzatulwasli ahay baa laga goynaya waxaa loo goynayaa lianlaa yajmaca lianlaa yujmaca saan loo kulminin bayna alciwadi waalmucawadi minhu midkii bedelka ahay iyo midkou bedelka ka ahay liannahu waxaanu niri ibnun markii asalkiisii horo wuxuu ahay banawun waawdi waawdii alagoy waawdi marka lagoy cuwida canhu wasli oo lagu bilowday marka wasli waxay ciwad ka tahay waawdii oo meesha ka maqneed haddii waawdi la soo celiyo inay hamsadii meesha ka baxdo waay wa ilaa waxaa ka laazimi lahay midkii oo laga bedel qaatay iyo midkii bedelka laga ahaa labadii oo meel ku kulmo marka nin haddaa tirahda meeshaan iisii waardayay intaan aniga ka imaanaya hadhow haddaa timaada meesha waa inuu ka baxaa intaas baa loo jeeda ayib markaasuu wuxuu ri annisbatu ilaa maa xudifat faauhu aw caynuhu hadda laaman ka soo hadalnay wixii waxaa u baahan yahin tartiibkaas inaa u fiirisid laam la xadfay isimkan bacda xadfi laamya loo fiirina ma laba xarafuu ku haray ma saddex xarafuu ku haray ma la soo celiyaa tahniyada mase lama soo celiya intaasaa loo fiirina wa idaa nasabta ilaa maa xudifat faauhu caynuhu faauhu caynuhu waxaa faauhu xarafta koobaad ama ah, caynta xarafka labaad radadtahumaa wujuuban fi mas'alatin waaxida kelimadii haddii faadi ka maqanta ama cayntii nisba la geliyo waxaa la soo celinaa labadoodii fi masأalaة waaxida wahyo an takuna laamu muctalata laamtina waa jiran tahay faadina waa maqan tahay ama ya maqan ka yaraa oo kale weeyaan calaman xaal uu yahay fiiri yara a nin loo bixiye wa ilaa yaraa oo ficilnimadeedi ra'a yaraa oo mudaaric nisba lama gelin karo lannahu waxaan iri nisbada min khawaasi alasmaa'i kamid tahay laakiin yaa qof magac loogaga dhigay yaraa yaraa markii la yidhaahdo waxaa maqan yaa maqan asalkeeda yar aa ahayd yaadan waxay ahayd yaa lmudaaraca ra'di waxa weeyaan waa faau kalima aliftaan oo yaraa oo hadda ya-da loo dhigayna waa laamu lkalima cayntiyaa maqanoo yar aaa bay ahayd liannahu ra'aa ay asalkeedeed ra'aa hamsada waa cayn tiyaa maqan marka wa ka shiyatin oo kale weeyaan shiya calaamo wa fa taquulu fii yaraa marka waxaad leeda hadaad nisbaynaysid yar iyun aw ma yara iyun dheh yara iyun marka yaraadii yaadi iyo ra'di sideeday u joogaan hamzaa la soo celiyey oo cayntii oo maqan ahayd yara-iyun bifatxatayni yada radoo la kordhigo fa kasra lagu xijiyo hamzada lahoos dhigo macnaha iftax ilawal wa thaani wajcal thaalitha maksuuran yara-iyun calaa qowli siibaweyhi fi ibqaa'i xarakati bacda araddi siibaweyhi waxau leeyahay haddii kelimadii oo caynti la soo celiyo fa'dii xarakadii saarnayd oo kordhigaheed yaraadii kordhigii saarnaya saarnaanayo wa daalika liannahu yasiiru wuxuu noqonayaa yar'aa yara'aa yara'aa buu ahaanaya biwasni jamaza jamaza waxa weeyaan waa alif raabicada ee haanigeedana mutaxarig uu yahay fayajibu xiina idin xadfu lalifi ayib marka alifti waa la gooyey yaraa alifteedii waa la gooy aliftii ugu dambeysaan ujeedaa ya baa lagu bedela yaraiyunoo ibsiboy saasuu qaba wa qiyaasu abilxasanna waxa weeyaan yariyun in la yidhaahdo aw yar aawiyun in la yihahdo yar awiyun kamaa taquulu saad leheed malhiyun iyo wa malahiyun malhawiyun dheh malhawiyun eh, wuxuu ula dhaqmayaa kii labada khiyaar ay lahaayeen siibaweyhi baa qaacidada kaga wanaagsan oo waxa weeyaan liannahu yaraa ay ka timid haddii la yidhaahdo jamaza ay lawas noqonaysaa jamazanaka waxay kamid ahay qeybtii in xalifta dambe laga gooyo ay waajib ahayd wa taquulu fii shiyatin waxaa leedahay qowli siibaweyhi washawiyun aada leedahay liannahu shiya markii la yidhaahdo alwashi waa calaamadii waawdii oo faaulficli ah faaulkelima ka maqan markii la taskhiiriyey waa la soo celiyey washawiyun wadalika liannaka lamaa radadta alwaawa saara wuxuu noqday alwishi alwishiyu you noqday bikasratayni ka ibilin oo kale alwishi alwishiyu ou ahaa fa qulibat athaaniyatu kasrada labaad fatxatana loo gildiyey kamaa tafcalu fi ibilin ibil markii la nisbayna ibaaliyun a lalahay tanna wishiyu alwishiyu markay noqotay oo ibilna noqotay yaa la kordhigayaa waxaa laleeyahay wishawiyun alaleeyahay kama tafcalu fi ibilin faاnqalabat ilyaau alifa huma alalifu waawana loo gediyey marka maxay noqotay wishawiyun wish iba say u ahayd waawda sideeda ku dhaaf hoos dhigeeda wishawiyun saasay noqona wa calaa qowli abilxasanna waxaa weeyaan wishyiyun aa laleeyahay wishyiyun macnaha waxaa loo reebayaa liajli eh, anisba qaacidada siibooytiisa ku dhow wa yamtanicu araddu fii gayri daalika haddii eh, waxa kelimada hadday fa'deeda maqan tahay ama ceynteeda ay maqan tahay laamtana ay fiyowdahay lama soo celinayo wa fataquulu fii sahin io wa cidatin wa asluhumaa satahun wa wacdun fiiri cidatin in badan uuna soo dhaafay waa masdar wacada wacada wacdan inay ahaado faclun maqiisu masdar lmucada in lagu keeno qatlan oo kale wacdan ay ahayd marka waawdiyaa la gooyey taaniitha looga ciwad qaatay ciday ku timiday sahin satahun bay ahayd oo lafta dabada bidaliil inay sahin satahin ka timid astaaha lagu jamciyaa walwacdi bidaliili astaahi walwacdi inay inay sahin satah ka timiday astaaha jamceeda u daliile inay cidana wacdi ka timiday e, waawdeeda ay maqan tahayna alwacdia u daliile markii marka waxaa leedahay fataquulu fi sahin wacidatin sihiyun laa satahiyun sahiyun sahiyun aada leedahay laa satahiyun ma dhehaysid oo ta'dii uu soo celin maysid waay sahin hadda waxaa ka maqan caynulkelima aa maqan laakiin maadaama laamti ha ay tahay fuyowdahay tahay caynti lama soo celin oo sidii yaraa oo kale ma ah sahiyun sahiyun ale laa satahiyun ma ah wa wacadiyun alaleeyahay laa wacdiyun lama dhahay lianna lahuma saxiixa laamta wacdi daal daal waa saxiix sahina hadeeda waa saxiix annisbatu ilaa hunaa'iyi lwadci almusamaa bihi intana waxaa loogaga hadlayaa annisbatu ilaa hunaa'iyi lwadci isimka asalkiisii la dejinayba laba xaraf ou ka koobnay almusamaa bihi marka ishkaaliyada kugu imaanaysa isim lama xaraf ma jirtaa horta oo sarfi geli karaa walaysa adnaa min thulaathiin yuraa qaabila tasriifin siwaa maa guyira baan soo niri markaasuu wuxuu ku yiri ma aha isim asalkiisa laba xaraf ma jirtee xaraf oo laba xaraf ka koobnaay oo qof lagu magacaabaa jiri karo almusamaa bihidaas waxay ka bixinay wax wadci ahaan asalkiisi isim oo laba xaraf ka kooban ma jirto markaasuu wuxuu iri wa idaa samayta hadaad ku magacowdid bithunaa'iyi lwadci mid dejintiisii horeba laba xaraf ka koobnaay muctala thaani midkiisa labaadna oo jiran yahay dacaftahu markaa midkaasaad u celcelinaysaa qabla nasab nasabka intaan la gaarin yaad xarafka labaad aad laba joor u celinay fataquulu fii low wa kay calamayni xaal ay yihiin fiiri low waa xaraf kayna waa xaraf laakiin markii qof lagu magacaabay isim ay noqdeen marka wadcigooda xaraf oo ay laba xaraf ka kooban markii isimkii lagu magacaabay intaadan nisbada gelinin waawdi laba uga dhig lowdi waawdi laba waaw ka dhig kaydina ya laba ya ka dhig marka labadooda isku idqaam maxaad leedahay lawun wa kayun bitashdiidi fiihimaa labadooda la shido wa taquulu fii laa calaman xaalu yahay qofaa lagu magacaabay laa dadka qaarkeed anigaa arki jiray mar camiid jaamacad oo aan joogna joogay oo dhib badnay wixii loogu tagaba laa suulaha waxaa layidhahdaa waxaa camiidu laa ay u bixiyeen marka marka qaarkeed waa la heli karaa iftiraad waay laa markaasaa waxaa laleeyahay laa haddaad rabtid qof haddii lagu magacaabo haddii magac tahay sideedaa lagu dhaafaa laa baa laleeyahay yaa laa tacaal baa laleeyahay laakiin haddii laa isagoo nisbe in la geli la rabo alifti laba laablaab alifta dambo marka laba alif isma qabtaan laba alif hadday kulmaan midda labaad hamso loo gediyaa markaasaa waxaa laa un bilmaddi laba alif hadday kulmaan imaa in midkood la xadfo imaa in midka labaad hamso loo celiya labadaas lagama maarmo fa idaa nasabta ilayhina markaan low iyo kay iyo laa oo la tadciifiyaad u nisbaysay qulta waxaad leedahay lawiyun iyo wakayawiyun walaa'iyun aw laawiyun ama hamsadii sideedu ku baaqiyeel ama waaw u bedel intaasaad leedahay kamaa taquulu fi اnasab ila dawiyi ila dawiyi markaad nisbaysid iyo walxayi saad dhihi jirtay iyo walkisaa dawiyun waxayawiyun wa kisaa'iyun aw kisaawiyun saad dhihi jirtay oo kale yaad ula dhaqmaysaa waa wax waadix a ah weeyaan ayb macnaha wuxuu leeyahay haddii aad aragtid hadda fiiri dawiyun iyo lawiyuna isku mid noqday wa kayawiyun iyo xayawiyun waa isku mid noqdeen laa-iyun iyo kisaaiyun iyo laawiyun isku mid ay noqdeen marka amthaashaasaa la aadinaa buu ku leeyahy النisbaة ilى الكلmaة الdaalة عalى jamاacة jamاacة nisbaة in loo nisbeeyo ilى الkalima الdaalة عalى jamاacة wa yunsab ilى الkalimaة الdaalة عalى jamاعة عalى lafظiha kalima oo jamاacة ku tusinaysa walaysa fiiha calaamaat اljamcina ma wadato laakiin in ashbahat الwaaxida wاlwaaxid اdkur naasiba liljamci w in ashbahat الwaaxida بكونها اسم جمع ay tahay fiiri isma جمع hadda ka qowm wa raxd wa shajar haddaad fiirisid macnahaba jamaca ka ahaada laakiin lafdigiisa mufrad ou ogyahay jamacaas asiga haddaad nisbo doontid sidiisa asoo ahaad ya-di ku daraysaa ka جمع waa kaa markaa bikownihaa isma ka qowmiyin wa aw isma jinsin uu yahay aladii kaana yufaraq baynahu wa bayna jamcihi bitaa ka shajar shajariyun aw jamca tagsiirin laa waaxida lahu ka abaabiiliyun waa shimbirihi aw jaariyan majra alcalami ka ansaariyin marka fiiri intaasoo dhan waa kalimaad tadulu bilafdiha cala aljamci laakiin suuradeedu suuratu mufrad ay u eg tahay wbitaali sideeda ay tahay baa yaa un lagu dara keli ah wa amaa naxwu kilaab wa anmaar calamayni ninaa kilaab magac looga dhigay anmaar qoraal magac looga dhigay falaysa mima naxnu fiih liannahu waaxidun ou noqonaa fannasabu ilayhi calaa lafdihi min gayri shubha anmaar iyo kilaab lafdiga jamacay ka yihiin laakiin qof haddii lagu magacaabay mufrad ay noqdeen hadduu mufrad noqdayna ya un baa lagu daraya kilaabiyun wa canmaariyuna laleeyahay wa fii gayri daalika jamci haddii uusan ahayn mid jamac ku tusinaya laakiin oo mufrad shaabaha hadduusan ahayn yuraddu lmukasaru jamcu tagsiirki waa la celinaya ilaa mufradihi huma yunsabu ilayhi markaasaa ya-di lagu daraya fataquulu fi nasabi ilaa faraa'id waxaad leedahay io wa qabaa'il io wa xumur fiiri faraa'id waa waxa weeyaan jamcu fariida faraa'id waay jamac waay qabaa'il jamcu qabiila waa jamc waay xumur jamcu axmar weeyaan wixii gedgaduudnay marka waa jamac oo jamcu tagsiir wada ah marka jamcu tagsiirkaas markii la raba in wax loo nisbeeyo jamcii mufrad uu celi faraa'id maxay noqonay fariida fariida markay noqoto taa u taaniitha kujirto taati ka gooy inta kale u nisbay faradiyun qabaa'il mufradkeeda waa maxay qabiila taati ka gooy ya-dina waxaa weya qabiila hadday noqoto waxaa weya faciilay noqona ya-deedana gooy qabaliyun fulaanu qabaliyun bifatxi awlihima wa thaanihima xumrin haddaad rabtid inaad taskiiri nisbe gelisid laba khiyaaraad leedahay inaad tidhaahdid axmariyun mid gaduud loo nisbay wa xamraawiyun inaad tiraahdid labadaas waa marka labadiba waxa weeyaan calaa gayri qiyaas waa liannahu xumrun markii la nisbayna xumriyun in la keenay aheed keli ah in hamse hore looga keeno iyo in macnaha wax kala gadaal loogaga daraaho waa wa waa calaa gayri qiyaas waa ayb intaas markaan ka baxna wuxuu iri alistighnaau can yaa i nasabi bisawqi lmansuubi ilayh calaa marka qaarkeed waxaa lagu leeyahay meeshii ya-di laga keeni rabay oo shidneed marka qaarkeed ya-di inta layska dhaafo yaa wax bedelkeeda la heli karaa markaasuu alistighnaau ka deeqtoon can yaai nasabi laga deeqtoomo bisawqi lmansuubi ilayhi midka la nisbaynayo oo macnaha laga dhalaaliyo calaa facaalin mabnahaas oo facaal lagu keeno marka bisawqihi calaa facaal yani biwasnihi calaa facaal lagu keeno facaal ah waxay kaa deeqay wasankaas facaal ah yaa waxay kaa deeqaysaa yaa annisba almushadada inaad u baahnayn markaasaa waxaanu nidhi waqad yustagnaa in laga deeqtoomaa la arkaa can yaa inasabi bisawqi almansuubi ilayhi midka wax loo nisbaynayo oo laga lagu dhalaaliyo calaa facaal lagu dhalaaliyo wdhalika gaalibun midkaas wuu ku badan yahay fi lxirafi shaqooyinka ka bazaaz ninkii dharka gaday waay fiirada bazaaz midkii dhar dhargadida loo nisbey waayo meeshii aad ka dhigeed baziyun aad ka dhihi lehed yaa waxaa kaa deeqtay facaal oo bazaaz ah wa najaar ninka geedo qoraha loo nisbey waayo wa cawaaj ninka oo ah, maroodiga faantiisa ninka gado waay wa cadaar aa laleeyahay ninka oo cutuurta gado marka facaal waxa weeyaan intaad aad yaa u nisba keeni laheed facaalaad ku kaaftoomaysaa macnihiina waa kuu guday washada qowluhu shaacirka qowlkiisa yaa shaad noqday walaysa bidii rumxin fayadcanunii bihi walaysa bidii sayfin walaysa binabaalin ou yiri ayb marka fiiri walaysa ma aha ninkii bidii rumxin ma aha nin warmaha waran haysta ma aha oo fa yadcanunii bihi uu igu mudo walaysa bidii sayfi nin sayf watana oo sayf u saaxibna ma aha walaysa binabaalinna ma aha buuri mid gamuunan wato ayib marka nabaal hadda waa facaal waay asiga marka nabaal ma aha ninkan macnaha nin gamuunaha sameeya hadduu yahay qiyaas ay noqon lahayd laakiin hadda wuxuu u jeedaa shaacirkii nin gamuuno wata ma aha ay bidii rumxin bidii nublin ou yiri marka wadidda xirfo ma aha ninka markuu sameeya nabaal waa la dhihi karaa laakiin mujarad seef ma wato eh, maxaan ku irahdaa waran ma wato eh, gamuuno ma wato marka nin wax iga dhibi kara ma aha marka inuu nabaal ka dhiso asagoonan xirfo ahayn shaad bay noqotay wa xamala calayhi qowm wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid bidalaamin facaal weeyaan hadirta marka waxay noqotay baa layihi dalaam waa nisba dadaa yidhaahdeen oo waxaa loo leeyahay mubaalaga haddii laga dhigo wamaa rabuka rabbigaada maaha bidalaamin mid oo dulmin lannahu facaal aydan ah, siiqat lmubaalaga facaalun aw mifcaalun aw facuulu fii kathratin can faacilin badiilu dadaa waxay leeyihiin haddii bidalaam siiqat lmubaalaga aan ka dhigno danta laga leeyahay oo macnaha aayadda ma gudanayso oo haddii la yidhah wamaa rabuka rabbigaada maaha bidalaamin mid dulmin badan lilcabiidi ma aha min dulmin badan ma aha nafyu lkathrati dulmi qad yufhamu wujuuda dulmi biaslihi ilaahay ma dulmin badna haddii la yidhaahdo ma dulmin badna laakiin dulmi baa jira miya marka sida macnahaas oo meesha usoo tabaadurka u imaana looga badbaado hala yidhaah bidalaamin bidii dulmin ma aha alla dulmi u saaxib aho maba soo gal laa sagiiruhu walaa kabiiruhu saas weeyaan aw calىa faacilin waqad yustagnaa can yaai nasabi bisawqi اlmansuubi ilayhi ilaa facaalin aw calaa faacilin aw calaa facilin saddexdiba ama facaal oo asalka u ah ama faacilin aw facilin oo bimacnaa dii kadaa lagala jeedo faalawalu midka faacilka waxaa kamid e ka taamirin wa laabinin wa taacimi wa kaasin fiiri markan haddaad tidhah fulaanu taamirun waay ay duu tamrin wa laabinun waa duu labanin wa طaacimin duu طacaamin wa kaasin duu kiswatin marka meeshii laga dhilay tamriyun ama labaniyun ama طacaamiyun loo dhihi lahay yaa waxa weeyaan wasankiyaa looga kaaftoomay waa jirtaa idana waxa weeyaan waa waa xiraf wthaani midka labaad faqcud fa inamaa anta faqcud fa anta طaacimu اlkaasi oo sida uu yiri oon soo dhaafnay wthaani ka طaacimin wa labinin wa nahirin waay facil wthaani wasanka labaad o calaa faacilin waa soo sheegna o calaa facilin ka طaacimin mid oo طacaam u saaxib ah wa labinin mid caano u saaxib ah labanin laabinin a labin haddii la yidhaahdo waa dhoobo waay laban haddii la yidhahdana caanihi waay laabinin marka aan dhoobo dhaxno wa nahirin mid maalin loo nisbay waay qaala wuxuu iri lastu bileyliyin walaakinii nahir nahir laa adliju leyla walaakin abtakir buuri lastu bileyliyin ma ihi mid habeenkii guuraabo walaakinii nahirun mid maalin loo nisbay baan ahay laa adliju leyla habeenkii ma guuree walaakin abtakir waan dheelmadaa buuri marka fiiri walaakinii nahir nahir waa facil waay nahir ay duu nahaarin bimacnaa ana camalii fi nahaari waa habeenkii ma ah ayib shawaadu nasab wamaa kharaja camaa qararnaahu wixii aan soo sheegnay wixii ka baxa fi hada albaa fashaadun waay ka qowlihi maa kamid oo amawiyun ay yidhaahdeen bilfatxi hamsada la akhriyo iyo wa bisriyun ay yidhaahdeen bilkasri bacdi lahoos dhigo wa duhriyun ay yidhaahdeen lisheikhi اkabiir bidami daalka la godo iyo wa marwaziyun biziyaadati zaai ay yidhaahdeen fiiri hadirtaan amawiyun bani umaya umaya haddii la yidhaahdo waxay had umawiyun in la yidhaahdo marka amawiyun in la yidhaahdo waa calaa khayr liannu hamsada umaya waa godneed wax kordhigaya ma jirto liannahu qabla alxarfi ma ah haye basra waa madiina min almudin almacruufa fi lciraaq basriyiin iyo kuufiyiin waaba basra ba'di waa kordhigneed marka bisriyun in la yidhaahdo basriyun waa jirtaa waa sax xasanu lbasri la yidhaahda laakiin qaara waxay leeyihin bisri ay leeyihin waa shaad wa duhriyun min adahri baa laga keenay marka dahriyun inay aheeda daadka indaalka in la godo sax ma wa marwaziyun biziyaadati zaay marwa magaaladaas magaalo marwa la yihahdo waa dhulkaas oo khuraasaani agtooda marka marwa ay ahayd marwiyun inay ahayd la yihahday ahayd in za la keenaahu oo dheeraad oo marwasiyun la yiraahdo fulaan almarwazi aimo badana loo nisbay zaad in lagu daro waa shaad wa badawiyun aydna shaad weeyaan bixadfi alif la gooyo liannahu min albadaawa alifteedii in la gooyo ma ahayn luulawiyun waxaruurawiyun waay labadaas kalimo waxay kamid yihiin kalimaadka oo shaadka ah oo ku yimaadeen calaa gayri qiyaas asalkoodina sida hadda bayna qowsiin aan gelina ismaani limakaanayni mucayanayni xaruura waa meesha dadka khawaarijta ay kasoo baxeen waatii caaisha naagtii wax ka fatwoonaysay istifta weydiinaysay ku tiri xaruuriyatun anti jaluulaana sidaas oo kale waay marka asalkooda labadan kelima waxay ahayd xaruuraa iyo jaluulaa ay ahayn sidii oo yacni hamzo iyo alif yaa ugu dambeeyeen markii in la nisbeeya la rabo in sideedu lagu dhaafo hamsadaas dambana waaw loo bedelo yay ahayd oo la yidhaha xarawa xarawaariyun la in la yidhaahdo xaruuraawiyun in la yidhaahdo ah, xaruuraawiyun in la yidhaahdo midan kaleoo jaluulan jaluulaawiyun in la yidhaahdo oo hamsadii waaw loo celiya alifteedana la baaq yeelo saa lama yeelina waxaa la yeelay hamsadii dambena waa la xadfay aliftii ka horeeyana waa la xadfay wixii ka dambeeya baa yaa u nisba lagu daro markaasa waxaa layihi jaluulawiyun iyo xaruurawiyun a layihi marka bixadfi alifi oo xaruura aliftii hamsada ka horeysa iyo walhamsadii ugu dambaysa labadiiba waa laysla goy wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin